بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mowduuc ikhwadu ay tilmaameen oo kooban baynu in shaa allah waxaan badnayn ka odhan doonaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa xadiid ku tilmaamayaa qofka bini aadamka ah meesha shar iyo khayrba ka guntamaan inuu qalbiga yahay alaa waina fi اljasadi mudqa إida صalaxat صalaxa اljasad kulh وإida fasadat fasada اljasad kulh alaa wahiya اlqalb nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay jidhka waxaa ku jira cad ama waslad haddii ay hagaagtana jidhku hagaagayo haddii ay xumaatana jidhku xumaanayo waana qalbiga buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qalbiga aynu naqaano xanuunada ku dhacaa badh aadanaha daweeya oo qofkii wadna xanuun ku dhaco waxaynu dhahnaa dhakhtarka u tag dhakhtarkaa markaa u daweeya laakiin waxaa jira xanuunno ka adag kuwa dhakhaatiirtu daweyso oo qur-aanka iyo xadiiskuba ay tilmaamayaan inay qalbiga ku dhacaan dadka inta iska daweysaana ay yar yihiin xanuunnada kale ee qalbiga ama wadnaha ku dhaca markiiba dhakhtarkaa loola cararaa qofka waa la daweeyaa laakiin xanuunadan sharcigu inoo tilmaamayo waxaa yar dadkaba inta ku tanabuhda ama daymoota ee garata inuu xanuunkaa qabo ee rabo inuu iska daweeyo waa xanuun runtii ama waa xanuunno dhib adduuniya mid aakhiraba leh waa xanuunka uu tilmaamayo nebiyullaahi ibraahim calayhi الsalaam walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim nebi ibraahim rabbi buu barya subxaana wa tacaala wuxuu leeya ilaa hayhoojinin oo haydullaynin maalinta dadka la soo saaro maalinta aan xoolo iyo caruur iyo wixii adduunka la tirsan jiray lagu tiirsanaan jiray aanay waxba taraynin yani bini aadamku adduunka inta badan maalkiisa iyo wiilashiisa buu ku tiirsada uu dareemaa inay labaduba wax wax ka dhicin kara yihiin nebi ibraahim wuxuu leeya ilaah u maalinta aan wiil iyo walaal iyo xoolatoona wax taraynin ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ula yimaada alle mooyaane qalbi caafimaad qaba qalbi nabad qaba saliim mufasiriinta badh ayaa waxay dhahaan saliimun min ashirk gaalnimo ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa idhaahdaa saliimun min ashak shaki ka caafimaad qaba oo yaqiinsan rabbiyo la kulankii janno iyo naar iyo jiritaankeed nebi maxamed inuu xaq yahay yaqiintaasi haysta mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alghilli walaxaqaad uurxumo iyo xiqdi ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa yidhahdaa saliimun min alkibr isla weyni laa yadkhulu اljanna man kaana fii qalbihi midqaalu darati min kibr isla weyni ka nabad qaba mufasiriinta barh baa yidhaahda saliim luqada carbeed waxay ka mid tahay erayada cagsigaba loo adeegsado tafaa'ulan bimacnaa ladiq oo waa kii saxaabigii abi saciid alkhudri iyo saxaabadii la socotay markii ay soo mareen reerka ee la marti soori waayey ee dabeetana odaygii u weynaa bahalku qaniinay markay u yimaadeen waxay dhahdeen ina sayidu hada اlwaadi saliim bay yidhaahdeen ina sayidu hadi اlwaadi saliim bimacna ladiiq tafaa'ulan waa sida indhoolaa basiirka loo yidhaahdo basiirku waa mid indhaqaba macnaheedu saliimka markaa waxaa looga jeedaa man ata allaha biqalbin saliim ay ladiiq min makhaafat اllahi caza wajal وأma man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawى faina اljannata hiya اlma'wى mufasiriinta barh baa yidhaahda saliim ay lam yusab biاlqaswa ثuma qasad quluubuhum qoladii alla uu tilmaamay mufasiriinta barh baa yidhaahda waa saliim min araan kalaa bal raana calىa quluubihim ma kaanuu yagsibuun mufasiriinta badh baa yidhaahda erayo ku dhodhow erayadaasi laakiin markaynu soo duuduubno nebi ibraahim wuxuu yidhi ilaa manata allaha biqalbin saliim qof ilaahay ula yimaado qalbi caafimaad qaba mooyaane wixii rabbi diidoo dhanka caafimaad qaba gaalnimo iyo wixii ka farcama ka caafimaad qaba haddaba aakhiro qalbigaagu intuu saliim iyo caafimaad qabay ku xidhan tahay qurbiga iyo ilaahay intaad u dhowaanayso ama intaad khayr helayso ama intaad janno helayso ama intaad naar iyo ka fogaanayso waxeeda haddaba qalbigu saliimnimadiisu iyo caafimaad qabkiisu aakhirana waa waxa waxtara adduunkana waa waxa waxtara waxay culimmadu idhahan waa mowdicu nadr illaahi subxaanahu wa tacaala aadamaha rabbi ma eego maxaa gacantiisa xoolo ku jira muxuu magac iyo maamuus leeyahay quruxdiisu waa sidee intuu dherar iyo dhumuc leeyay intuu power haysta iyo sulda iyo awood ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxba kama nihin yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallah huwa alghaniy waxba kama nihin laakiin nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaaةu wasalaam in allaha laa yanduru ilى suwarikum walaa ilى amwaalikum walakin yandur ilى quluubikum wa ilى acmaalikum ilaahay subxaanaه wa tacaala ma daymoodo ma dheehdo ma eego ma fiiriyo muuqaalkiinna iyo hantida haysataan inta ay leeg tahay ilaahay agtiisa waxba kama aha taasi waxa ilaahay agtiisa wax ka ahi waa maxay ilaahay wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum waxa quluubtiinna ku jira iyo acmaashiinna sida daraaddeed buu xadiidkii wuxuu lahaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa intuu laabtiisa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex jeer ayuu wuxuu yidhi alla kacabsigu ku jira alla kacabsigu halkuu ku jira idan qalbiga iyo caafimaad qabkiisa ama bukaankiisa ama dhimashadiisu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qofka muslimkii u baahan yahay inuu in badan eego war ma kuwa qalbigoodu dhintaad ka midtay mise kuwuu bukaabaad ka midtay mise kuwuu caafimaad qaba waa saddex darajo oo kala durugsan qalbigu hadduu caafimaad qabo xataa adduunkuu wax taraa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam beder dad muslimiina la socday safka gaaladoo kuwii la qabqabtay ku jiray dabeetana markii muslimiintii gaalada laga qaadayay fidyada madax furasho markii laga qaadayey ayay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo de annagu muslimiin baanu ne maxaaba madax furashona looga qaaday nimankani waana soo qasbeenuno dee higilku maanu soo raacnay annagu awalba muslim baanu ahayn ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh yaa ayuha الnabiyu qul liman fii aydikum min alasra in yaclam illaahu fii quluubikum khayra yu'tikum khayra mima ukhida minkum wayakfir lakum nebi allow waxaad ku tidhaahdaa qul liman fii aydikum min alasra maxaabiistan a haysataan waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayra ilaahay qalbiyadiinna hadduu khayr ku og yahay yu'tikum khayra mima ukhida minkum adduunka yara laydinka qaaday madaxfusho laydinka qaaday midka fiican buu idin siin dembigiinnana wuu dhaafi yacni ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay in yaclam illaahu fii quluubikum khayra meesha ilaahay eegaya in khayr ku jiro iyo inaanu ku jirin waa quluubta bal maka markii la furanayey ee muslimiinta maka loo furay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku cileeyey facalima maa fii quluubihim faأnzla sakiinaةa عalayhim waahaabahum fatxan qariiba yowma alfatxi haddaad xudaybiya tidhaahdiyo haddaad maka tidhaahda furashadeedba ilaahay wuxuu leeyay facalima maa fii quluubihim rabbi wuxuu ogaaday waxa qalbiyadooda ku jira sidaa awgeed baa fabisababi dalika anzala sakiinata calayhim وأثاaبهم فتحا قريiبا أيهa الأحبة qaلبigu marka waa weel wax ku jiraan weelkaasi iimaan waa buuxin karaa iyo waxa iimaanka ku hareeraysani gaalnimo way buuxin kartaa iyo waxa ku hareeraysan sidaa ogeed inuu maxalka yahy weelka inuu yahay wax lagu shubaa rabbi wuxuu leeyay يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم muuminiintana ilaahay muxuu yidhi ulaa'ika kataba fii quluubihim اliimaan idan aslu اliimaan meesha uu degaa iyo aslu اlkufri meeshuu degaana waa qalbiga qalbiga iyo nowciyaadkiisa oo waxay iimaanka dhabta a ah tilmaama inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun haddaba ayuha laxiba caafimaad qabka qalbiga waxaa ku xidhan salaax ama wanaagga adduuniya aakhiraba fasaadka uu qalbigu fasaadana waxaa ku xidhan aakhiriya adduunba fasaadkeeda waayo qalbiga waxyaabaha fasaadiya gaalnima ka mid a ah, riyaa iyo sumco iyo istusbaa ka mid a ah, maxaanku idhaahdaa iyo ismaqashiisbaa ka mid a ah, kibir iyo isla weynibaa ka mid a cujbibaa ka waxyaabaha bulshada diidaba inay bulsho noqotaa waa amraad alquluub bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho cafina waa bulsho aan jiri karin sida awgeed inagu markaa wadna xanuun uu kugu dhaco inta taahdaabaa tol iyo qaraababa laysugu kaa tegayaa dhakhtar wadneed sidii lagu gaadhsiin lahaa laakiin amraada dadku la wada il daran yahay cabashadeeduna waa yartay oo cidba kama cabato caawimaadeedu way yartay oo cidba iskuma caawiso waxaynu u baahanay markaa qalbigu markuu bukoodo marad ku dhaco waxay culammadu yidhahdeen laba fasaad baa ku dhaca fasaadun fi tasawur iyo fasaadun fi liraada bay yidhaahdaan waxaa ku dhaca shubha gasho oo xaquu arki waayaa ama ayr اxaqi baabu xaqaba u arka waa fasaad fi tasawur bay idhaahdaan waxaa kaloo ku dhaca bay dhaahdeen fasaad fi اliraada oo xaqa iyo waxa waxtarayuu nacaa wuxuu jeclaadaa baailka iyo inta lagu lumayo idan waa fasaad fi اliraada ilaahay labada xanuunba wuu tilmaamay waa labada xanuun ee ugu waaweyn ee aadanaha ku dhaca ima shaku wاlrayba wاlkufru biاllaah ama waa marad الshubuhaat waxay idhaahdaan ama marad shahwaat marad shubuhaat fii quluubihim marad waa ka ilaahay ku tilmaamaya munaafiqiinta maradu shahwaadkana fayaطmac aladii fii qalbihi maradun baa ilaahay tilmaamay fii suurati اlaxzaab haddaba qalbiga saliimka ahi waa qalbiga tawxiidku buuxiyo iyo waxa tawxiidka ku lamaani qalbiga meydka ahina waa qalbiga kufrigu buuxiyo iyo wuxuu jiidanayaa qalbi baa jira labadaa udhaxeeya oo inta badan qur tusaalo uga dhigo qalbiga munaafiqiinta waa marad maradku xad buu gaadhsiin karaa may-uusun canhu uu yahay kuwa laga quustay uu yahay maradku xad buu joogi karaa kuwa markiiba si fudud loo dawayn karo ee soo noqon karo uu yahay ilaah isagoo munaafiqiinta ka warramaya buu yidhi fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada fii suurati اlbaqara qaybta koowaadee suuradda tan saddexdaa qalbi ilaahay ka warramaya qole mu'miniina shan aayadood meelahaasaa lagu sifaynaya qole kaafiriina laba aayadood baa lagu sifaynaya saddex iyo toban aayadoodna quluubta bugtaa lagu sifaynaya toban iyo saddex aayadood baa ilaahay wuxuu ku sifaynayaa quluubta bugta ilaahay wuxuu leeyay liyajcala maa yulqi shayطaanu fitnaة liladiina fii quluubihim marad wاlqaasiyati quluubuhum shayطaanka iyo waxyigiisu shayطaanku wuu waxyoodaa yuuse u waxyoodaa ilaa awliyaa'ih inta la socota waxyooda ama toosba ha ugu sheego jiman la hadal iyo balaayo ha yeeshaan ama riyo ha ugu keeno ama afkaarta ku soo dhacaysa iyo waswasatulqalbi ha ugu sheego siyaabo badan buu waxyigiisu u socdaa mid waasito le iyo mid biduuni waasitaba wuu wadaa wa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim baa ilaah yidhi shayaadiinta weliyadooday waxyoodaan haddaba ilaahay wuxuu leeyahay waxaa shayطaanku sheegaya liyajcala maa yulqi الshayطaanu fitnaة liladiina fii quluubihim marad wاlqaasiyati quluubuhum yay balaaye ku noqotaa waxa shayطaanku sheegayo asxaabi اlquluub الsaliima ma waxba ma yeelo waxaa shayaaiintu akhriyaysa oo waayo waa vaccinated waa m waa qof la tallaalay haddaad biia bugto soo gasho tiibay qabta adigoo tiibayda ka tallaalan waxay u badan tahay inaanad adigu maxay waa lagaa tallaalay qofka saliimulqalbiga ah iraadatu shayطaan waaweyn wuu ka tallaalan yihi amaa kuwa marda alquluuba ah, kuwa marda alquluubka ah markiiba waa ku noqotaa baa laidhi fitna liladiina fii quluubihim marad iyo walqaasiyati iyo kuwa qalbi qaba waa mowt lquluubka kuwa ku dhacay alkafaratu biاllaah kuwa buka iyo kuwa dhintay warka shayطaanku fitnu ku yahay baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala haddaan iimaankaaga iyo qalbigaaga waxaa ku jiraa xoogganayn gaaladu waxoogaa shubahaata markay isku soo dududo ay ku idhaahaan waa falsafad cusub ama waa filosofi ama synis kaa sheegay kaanamaa rabu samaawaat aan waxbaba kuu sheegin dhallinyarada jaamacadaha iyo meelahan ku jirtaa in yaroo sheeka shayطaana laysugu toosiyaa isagoo durduriyo muran la taagan unbaabaad arki waayo waa quluub aan caafimaadku marka hore ku badnayn hadday quluubtan caafimaadku ku badan yahay may gelgelanteen marka in yaroo dhibi ay haleeshaba may gelgelanteen saa awgeed baa ilaahay wuxuu yidhi lain lam yantahi اlmunaafiquuna wاladiina fii quluubihim marada wاlmurjifuuna fi اlmadiina lanugriyannaka bihim uma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila inta badan markaa kaafirka iyo mariidulqalbiga oo munaafiqu u badan yahy baa ilaahay qur-aanka isku xidha walaa yartaaba aladiina uutuu lkitaaba wاlmu'minuun waliyaquula aladiina fii quluubihim maradu wاlkaafiruuna maada araada allahu bihada maala fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim ilaahay wuxuu leeya waxaad arkaysaa kuwa qalbiga ka buka oo wixii gaalku sheega markiiba u cararaya soomaad had iyo goor siyaasiyiinta iyo qoladan waxoogaaga af ingiriisigaa baratay iyo kuwan in gaaladaba looga taagalaayay yacni haddaanad marka hore weelkaagu madhan yahay wixii la afuufaaba markiiba hubantidaaba kugu yaraanaysa dadka badhna maradkoodu maradu shubha uma badna shubuhaadkaasi shukuugta waxaa shaki gelinaya maradkoodu uma badna laakiin wuxuu u badan yahay maradu shahwaat shahwaati nafs oo ilaahay wuxuu leeyahy walaa takhdacna biاlqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi maradu haweenkii nebiga waxaa yidhi yaa nisaءa الnabiyi lastunna ka axadi min الnisaءi in itaqaytun idinku dumarka lama mid tihidin baa ilaahay yidhi mar haddaa ilaahay ka cabsataan dee waa haweenkii guriga nebi maxamed ee waxyiguba ku soo degayay joogay haddana kuwaas baa ilaahay wuxuu ku yidhi markaa warkase sheegaysaan si jiljilicsan ha u sheegina oo maxaa dhacaya si naxariis iskaga jirjirta haddaad u sheegtaan baa ilaahay yidhi fayaطmaca aladii fii qalbihi maradun waxaaba idin hungurayn doonaa qaar qalbiga ka bukay waqulna qowla macruufa baa ilahay yidhi maamuso ha hadlina baa lagu yidhi maya hadlaa la yidhi laakiin waqulna qowla macruufa war macruufa dhaha ayuha alaxiba inta ugu badan le marda alquluubka marka qur uu ka waramayo munaafiqnimadu ku xidha laakiin munaafiqnimadu de laba oo munaafiq camaliya iyo iyo munaafiq caqadiya baa kala jira munaafiqa camaligi waa qof iimaanka qalbigiisa ku jira iyo acmaasha ka muuqata iskhilaafsan iimaan baa qalbiga ku jira laakiin acmaal dunuuba buu wadaa munaafaqa ah caqadigiina waxa weeyaan dawaahirta waxaaba ku tustusaya acmaal fiicfiican oo salaad iyo waxbaad ka arkaysaa laakiin qalbi ahaan buu buka oo kufriga iyo ay ku jirtaa waid yaquulu اlmunaafiquuna wاladiina fii quluubihim marad maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura iimaanku yaqiin buu abuuraa ah qofku inuu rabbigii ku kalsoon yihi rabbigaa waxaad ku kalsoontay markuu aadanaha siduu u abuuray kaaga warramayo waxaad ku kalsoontay markuu umamkii tegay iyo waxay ku dhaceen kaaga warramayo waxaad ku kalsoontay waxa soo socda markuu kaaga warramayo janno iyo naar iyo xisaab iyo qiyaame iyo siraad iyo xawd inuu jiro markuu kaaga warramayo waxaad ku kalsoon tahay markuu kaaga warramayo haddaad raacday inuu kuu hiilinayo ama kuwa kale munaafiqiinta ilaahay wuxuu yidhi iyo waladiina fii quluubihim marad iyo kuwa qalbigu bukaa waxay dhahaan maa wacadana allah warasuuluhu ilaa ur ilaah iyo rasuul waa nakadiyeenuun isawka gaal meel walba qabsaday maaha ayuha alaxiba qalbigu marka waa meel aynu u baahanay inaynu daymo iyo dhugmo fiican u yeelanno sida awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy tucradu اlfitanu calى اlquluubi kalxasiiri cuudan cuuda iyo cawdan cawda iyo cawdan cawdan intaba way xarakeeyeen saddex xarako kale nooca acmaash fitanka waxaa qulubta loogu soo bandhigaa sida xasiirka cuudan cuuda salliga markaad ku jiibsato xabad xabad buu kugu sawirmayaa kaasaa fasirka ayuu u qalbi kasta oo cabba qalbi kasta oo cabba nuqta sawda dhibic midow baa lagaga dhigaa qalbiga qalbi kasta oo diida fitanka oo xaqa raaca mid cad baa lagu dhigaa adduunku marka waa imtixaan quluubtaadu ulaaika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa qaar baa ilaahay yidhi saxaabadii kuwan waa kuwa ilaahay u imtixaamay qalbigooda maxay alaka ka cabsi sidii loogu waday qalbi abyada yeesheen saxaabadii nebi maxamed sidii imtixaanku ugu socday ee gaal iyo cid waliba isugu tegaysay ee munaafiqnimo iyo wax kasta lagala hor yimi ay wax kasta u hortaagnaayeenay rabbigood iyo rasuulkood u rumaysnaayeen ayuu qalbigoodu soo baxay maxay ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa facalima maa fii quluubihim kuwaasay noqdeen faanzala sakiinata calayh idan waa qalbi abyada qolana fitno kastaoo ku dhacdaa siday inuu la dumayso maalin kasta uu dhan u dumayo maalin kasta inuu u dumayso ayuu marka dambe noqdaa maxay sidii jalxadii la foorariyey xagga biyaha loogu soo kalkuusi mujakhiyan soo xadiidka ma ahayn sidii jalxad ama ashuun ama kuus sadbiyeed haddii la foorariyo ma waxbay qaadaa sidii kuusaddaa la foodiye mirbaadkaa buu nebigu ku tilmaamo kale inay noqonayso yacni waa qalbi xaqa ka fooraro aanu gelaynin quluubtu fitanku markuu ku bato iyo imtixaanaadku quluubta qaarkood way adkaysataa oo waxaasoo imtixaana iyadoo soofowday oo caddaatay oo rabbigeed rumaysan bay ka baxdaa quluubta badhna way xidhantaa am calىa quluubin aqfaaluhaa qaar baa ilaahay yidhi ku go-an yihin qaar baa ilaahay yidhi kalaa bal raana waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi reer berberi dee daxalka si fiican ba u taqaanin soo maaha waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi qalbiyadooda maa kaanuu yagsibuun qalbigu wuu daxalaystaa sidaad birta u aragta ay u daxalaysato sada'aasoo kale ku dhaca corrowshan dad baa qalbigoodu uu qafilmaa wa qaaluu quluubunaa gulf waa daboolan yahay bay yidhaahdeen quluubunaa fi akina qaar baa quluubtooda aanay waxbaba fahmin lahum quluubun laa yafqahuuna biha ilaahay ku tilmaamay qaal baa siday usii weecsan yihiin quluubtooda ay gaadhaa in ilaahay weeciye markaa falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum qaar baa qulubtooda waxay gaadhaa inay indhabeesho marka dambe waxba aanay arki karin aragu kan maaha aragga dhabta ahi waa ka xaq iyo baatilka lagu kala garto waa qalbiga waa lagu kala sooco maxay maxaa xaq ah maxaa baailah haddaad xaqaba ka indhabeesho indhala'ani waa taade si awgeed baa wuxuu leeyay fa innahaa laa tacma absaar walaakin tacma alquluub fi suduur ishan maaha taba la beelaa baa ilaahay yidhiye waxa la beelaa isha quluubta laabta ku jirta baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala sidaa awgeed ayuha alaxiba haadihi اlamraad waa tiro badanta waxaana layna faray amraadda dhammaantood inaynu iska daahirno inaynu qulubteenna nadiifinno inaynu quluubteenna dawayno inaynu caafimaadinno sida laynoo faray jidhkeenna inaynu u daahir yeello maa yuriidu اllahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyuطahirakum waliyutima nicmatahu calaykum in allaha yuxib الtawaabiin wa yuxib اlmutaطahiriin طahaarada guud waa layna faray waxaa kaloo layna faray طahaarada taskiyaة اlquluub khud min amwaalihim sadaqaةa tuطahiruhum wa tusakiihim zake ka qaad baa ilaahay yidhi dadka zakadani maxay samaynaysaa tuطahiruhum baa la yidhi wa tusakiihim waxay ka daahir yeelaysaa nifaaqa bukhliga xumaanta waxaasoo dhan taskiya bay u samaynaysaa si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yuطahira quluubahum qolada gaaleed ilahay muxuu yidhi kuwaasi waxa weeyaan maxay kuwa aan rabi rabin inuu qalbigooda maydho oo haddii la daahir yeeli waayo maxay noqonayaan inama almushrikuuna najas haddii la daahir yeeli waayo qulubtu waa najaasaysantay markaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed iyo aalkiisii calayhi الsalaaةu wasalaam وridوaan الlahi عalayhim ilahi wuxuu leeyay inamaa yuriidu اllahu liyudhiba cankum الrijsa أhla الbeyt wayuطahirakum taطhiira ilaahay wuxuu rabaa haddaa ahlu beytka tihiin liyudhiba cankum الrijs uskaga in rabbi idinka reebo wayuطahirakum taطhiira idan waxaynu u baahannahay quluubteenna inaynu daahirno oo maxaynu ka daahiraynaa waxaynu ka daahiraynaa uskag tiro badan qulubta maxaa nadiifiya caafimaadiya ilaahay kitaabkiisu inoogu sheego waxaa la idhi qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum wa shifaaء lima fi الsuduur wa hudan waraxmaة lilmu'miniin xagga rabbi waxay idinka timi baa ilaahay leeyay mawcida waano iyo wa shifaaء lima fi الsuduur laabtu waxay ku caafimaaddo laabta maxaa laga caafimaadinaya waxaa laga caafimaadinayaa aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxaa laga caafimaadinayaa shahwaatu nafsi iyo wixii la mid ah waxaa laga caafimaadinayaa ashubuhaatu washukuuk waxaa laga caafimaadinayaa shahwaatu nafs waxaasoo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay wa shifaaء lima fi الsuduur laabtuu caafimaad u yahi noloshoo dhan buu caafimaad u yahi laakiin waxaa laynoo tilmaamaya laabe hadday caafimaaddo nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniin walaa yaziid الظaalimiina ilaa khasaara wayashfi suduura qowmi mu'miniin wayudhib gayda quluubihim ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa quluubtu inay caafimaaddo in xumaha laga saari karo waxa ka saare caafimaadiyana inuu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa bukaanka ku dhaca quluubtana asbaab buu leeyahay keenta inay bukooto yahuud mar bay ahaayeen afdal caalamka dadka u fadli badan leh soo caynkaa maaha cahdigii nebi muuse wafadalnaakum imsa qur-aanka ilaahay fadli ugu sheegay yahuudaa ilahay jinsi ahaanna ma hadad liita soomaalida waxay dhahaan laandheeraanna iyo reer baanu ka soo jeednaa reer hadday cidi ka soo jeedda yuhuuddaa ka soo jeedda waayo aabbahood waa israa'iil waa nebi yacquub nebi yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim waa niman nebiya ku abtirsadaa saddex nebi kee ku abtirsama yacquubna dee yusuf iyo walaaladii ambiyada kalu sii dhalay nebi ibraahim bay ku abtirsadaan oo intaasoo nebi waliba kaga abtirsadaan laakiin xaggay dhibtu ka timid ilaahay wuxuu leeyahy fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya fabimaa naqdihim miihaaqahum buruntay buriyeen ballanka ay ila galeen baa ilaahay leeyahy tawxiidka iyo nebiyada raacistooda waa ballan ilaahay lala galay laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah waa ballan waa ballan aadan la gashay isaga mooyaane cid kale caabudin cid kale ka dambaynin waddadaad cibaadadooda u maraysaana inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam waa ballan aada ilaahay la gashay iyagu ballankay buriyeen baa ilahay yidhi fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajcalnaa quluubahum qaasiya baa burintay buriyeen ballanka ay alla la galeen daraaddeed ayaa ilaahay naxariistii looga fogeeyey qalbiyadoodana looga dhigay kuwa aan nixin oo digigaxan yahuuddu iyo waxay samaysaan tifiyada waa ka aragtaan aadanaha ugu qalbi adag caruur dumar cid walba bam ku garaacda gubta waxay doonto samaysa cidna aan uga cabsanin ka digigaxanin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa idan ayuha laxiba quluubta waa bukootaa waxaana bukaysiiya gaalnimada iyo kufriga waxaa bukaysiiya siday dunuubta qalbiga degtaa u kala waaweynti oo maalan waxaynu u baahan nahay acmaal la tilmaamo waxna waa wax lagu nooleeyo qalbiga ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa qur-aanka akhriskiisa awraadda la imaadkooda salaadaha iyo cibaadaadka iyo waajibaadka lagu faray samayntooda waxaasi qalbigay nooleeyaan waxna waa laga saafi yeelaa qalbiga oo ugu horeeyo riyaaga iyo sumcada riyaagu waa camal qalbiya axaadiista nebiga waxay tilmaamaysaa dadka naartaba loogu horshidayo ahlu tawxiidka inay kuwaasi yihiin saddexdii naarta ugu horreeyey awal man tusacaru bihim الnaar buu nebigu saddexda ugu horeeya naarta lagu shidaya waa saddex qalbiga ka bukooday maxay sameeyeen acmaal saalixa laakiin qasdiga iraadada cidday acmaasha saalixa ah wax kaga rabeen baa qaldantay oo waa maxay waxau nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ka ugu naarta lagu shidaa waa mid sheekh oo qur akhris badnaa oo waday dabeetana waxaa la yidhaahdaa wixii lagu bareen nimco ku samaysay ilaahu waan akriyey buu yidhaahdaa habeenii ana alleyl waaطraaf nahaar baan qur-aanka akrinayay waxaa la yidhi waxaad u akrinaysay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim iyo waa qaari iyo waa nin waxyaqaana dayntiina waa tii lagu yidhi dadku kugu yidhaahda hebel waa nin cod macaan iyo waa sheekh iyo waa wadaad aan lagaga daba dhufan iyo intaana horaa lagu yidhi khalaas cinda allaahi waxba kaama xigaan baa laleeyahy markaa naarta gal baa la yidhahdaa intaasaada walba doonaysa intiina heshaya mid baa yimaada yidhaahda waan jihaatbay ilaah u dartaa u dagaalamay waa kan waxaa la yidhaahdaa waxaad rabtaa in lagu yidhaahdo hebel waa geesi iyo xaggu kaa xiga nin baa xiga iyo dhankiisa lagaaga soo dhici maayo intaasaad rabtay intiina waa lagu yidhi baa rabbi yidhaahdaa ee naarta gal mid wax bixiyeyna isna waxaa la yidhaahdaa waxaad rabtoon in lagu yidhaahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan dee lagu yidhi isna naarta gal idan waa acmaal اlquluub waxa camalka kuu kaaga dhiga wax qiimo leh hadduu camalka qalbigu xumaado oo ama galo istus ismaqashiin ama uu galo iscajabin iyo is iyo ha lagu sheeg sheego iyo miyaanan hebel ahayn duddo hadday dadku magacaaga hore u sheeg sheegi waayaan iyana waa la miduun waxba waa halbacaad lagu lisadii soomaalidu sheegaysa waa caana cidlo ku dhacay saa awgeed amraad اlquluub waa khatar gaalnima ha u weynaato waxaa ku xigo oo dhan ku soo dar waxayd u baahan tahay marka inaynu in badan dadaallo oo dadaalkeenu noqdo inaynu naftan u xidhxidhno sidii aynu u nadiifin lahayn siday rabbigeed cibaadada ugu khaalis yeeli lahayd siday uga bixi lahayd kibir iyo isla weyni iyo cujbi iyo riya iyo wax la mid oo dhan siday tawaaduc iyo ikhlaas iyo acmaal suuban ay u samayn lahayd acmaal alquluub baa waxa ka dhiga uu nebigu leeyay dirham baa boqol kun oo dirham ka fadli bata hal dirham iyo boqol kun oo dirham qiyaas waa waxa isdhaafiyey waa camal اlqalb bal eh acmaal اlquluub waa waxa keensada laa ilaaha ila اllah qaar lena inay naarta galaan qaar laa ilaaha ila allayo keliya inayna ku badbaadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ahlu tawxiidka qaar ka midii ah bisababi macaasihim inay cadaabka gelayaan aakharka marka lasoo nadiifiya inay ka soo baxayaan jahanamiyiin baa la yidhahdaa kuwa axaadiisu jahanamiyuunka ku soo arooray laakiin waxaa axaadiistu kaloo sheegtay mid la keeno maalinta qiyaame oo dabeetana sijilaadkiisii dunuubta hala tusiyo kaama samayse kaama samayse kaama samayse oo wada qirta la ydhahaa wax kaloo kaa maqan miyaad garanaysaayo xasanaado aad samaysatoo kaa maqan laa yaa rabbi buu yidhaahdaa dabeetana waxaa la sijil baaaqa baa la keenaa buu xadiisku tilmaamaya hal baaaqo baaaqad waa kaadh kaadh baa la keenaa ugu taalla maxay tawxiidkiisii laa ilaaha illa alladiisii kaasbaa kafad la saaraa baa laydhao inta kaleo dhan xoog badata qaar kaloo laa ilaaha illa allahna axaadiistu waxay sheegtay inay naarta galeen kanna laa ilaaha illa alladiisu inay wixii kaloo dhan ka xoog badatay culammadu waxay dhahaan waa maa fi lquluub iyadoo afka laa ilaaha illa allah laga wada leeyahay ayaa haddana qalbiga waxa ku jira aanu isleekayn iimaanka qalbiga ku jira laa ilaaha illa allah dan ka yeedhsiiyey ayaan isleekayn nabigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyo ximaar la odhan jiray ayaa dhowr goor khamro lagu soo qabta dabeetana maalintii dambaa la keenay mid baa markaa wuxuu yidhi saxaabadii ka ah dee wuu wuu waxaan buu yidhi walba khamraa lagu keenaya waa lagu garaacayaadi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu war shaydaanka haugu kaalayn haugu kaalmaynina innahu yuxibu allaha warasuula buu nebigu ku yidhi iyo rasuulkiisii buu jecelyay yacni shahwaatu nafsigii waa ka xoog bateenoo ila alaan waxaan khayr ku jirin buu wadaa laakiin haddana waxaa la tilmaamayaa maa fi lquluub inuu qiimo samaynayo sida saxa ahi laakiin waxay tahay inaanay iskhilaafin maa fi lquluub iyo waxaa camalkee kaa soo baxaya inaanay iskhilaafin waxaa qalbigaaga ka buuxa inuu noqdo waxa hogaamiya acmaasha aad samaynaysaba loo baahanya waxaan darsiga ku soo koobayaa waa wakti kululla waa joogtaan magaalo kululla waa joogtaane in la xambaari karo un baan rabaa anna i anfacda inaan idiin sheego oo ah waxaynu u baahannaha inaynu dib quluubteenna u fatashno quluubteenna inaynu dib u fatashno baadhno oo aynu nadiifinno daahir yeelno ka daahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka daahir yeelno ka daahir yeelno wax allaaliya waxa mubtilaat ulacmaal ah waxaa camalka buriya adigoo shaqaynaya haddana inay shaqadaadu wax kasoo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanaya salaadaadu nafci yeelan waydo waa mid subxaan alleh marka ayuha alaxiba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaara la siiyo oo aad xisaabtanto oo aad tidhaahdo qalbigaagu intay xaasidnimo ku jirta intay khilli ku jirta intay colaad ku jirta intuu nadiif yahay intuu daahir yahay intood rabbigaa weynaynaysa oo aan wax kaloo dhibi ku jirin kaasaynu u baahanay inaynu samayno slى اllahuma عalى nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbi وslm والxamdu لilaahi rab الcaalamiin fataawiya de culamada idiin imanaysaa darsiga ku rasuulah walaalayaal ilaahi subxaana wa tacaala u weydiineynaa culimadeenna sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun iyo sheekh almis sheekh yaxya sheekh ibraahim isna halkan fadhiya oo sheekha soo raacay in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro safarkaa dheer ay noo soo galeen waktiga ay soo bixiyeen weliba xilligaa kulaylka ah culimadu had iyo jeeraale berbere waxay iman jireen waqtiyada qaboobaha laakiin maadaama ay culimadii inoo yimaadeen wakti kulul ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu kulaylka jahanamo maalinta qiyaama u ka ilaaliyo waana muhim mar kasta inaynu culimada aynu dalbanno ka reer berbera ahaan si markaasi aynu faa'iido fara badan oo ku tacalluqta diinteena suuban aynu uga hadlo culimadan insha allahu tacaala waxaynu ka codsanaynaa mar iyo laba iyo saddex iyo wax ka badanba reer berbera aad bay u baahan yihiin xaggiinana waa soo eegayaan inaad aada iyo aada nooga warhaysaan annaguna insha allahu tacaala waan idin soo dhaweyn doonaa si fiican ba insha allahu tacaala idin qaabili doonaa weliba kulaylku xilligaas kuleylka magaalada berbera uu yar dhib badan yahay xilliyada qababahan insha allahu tacala idinla eegan doontaa waqtiyada faraa badan insha allahu tacaala kolley su-aalo tiro badan oo waxna darsiga xidhiidh la leeyihiin waxna ka baxsan yihiin ayaa halkan lagu soo gudbiyey su-aalahaasi way isku dhex jiraan qaar isku mid ah qaar kala jaada ah, qaar aanu fahmi weynay iyo tiro badnaan la socota marka insha allahu tacaala maadaama waktiguna waktiga kulul iska yahay wixii ka gaadhsiin karno ee aan fahmana insha allahu tacaala ayuun baan sheekha u gudbi doonaa su-aasha ugu horeysa waxay leedahay sheekh ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay haddaad ilaahay subxaana wa tacaala aada u mahadnaqdaan waan idiin siyaadin kulayl baa nahaye kulaylka hadda ilaahay umahadnaqo ma noo siyaadinaya waayahay su-aasha laad waxay leedahay assalaamu calaykum marka hore sheekh waxaad nooga jawaabtaa maxaad kula talin lahayd ardayda jaamacadaha ka qalin jebisa ayaa iyagoo aqoonta diintu laga yaabo inay qaarkood ku yar tahay dhammaantood maaha eh inay haddana aqoon-yahano sheegtaan labadaa suaal aal maanta shaqo gudbinaya waxaan jeclaan lahaa su-aaluhu inay ku koobnaadaan darsiga aan ka hadlay amarkooa kulaylku waa min fayxi jahannam ilaahina waxaan ka baryaa inuu fayxu jahannama idiin kordhin ilahi wuxuu tilmaamay walain shakartum yani calaa nicmaa'ihi ilaahay kelimatu shukr iyo kelimatu lxamdi baa kala jira xamdigu ilaahay afcaashiisaa lagu xamdiyaa lagu ammaanaa idan wax kastoo xagga rabbi ka yimaada inay xikmadi ka dambayso ay sameeyiinba ilaahay loogu mahadnaqaa alxamdu lilah calaa kulli xaal baa la ydhaha ama kelimatu shukri haddii laga hadlo waa cala anicma faqad walain shakartu marka la yidhaahdo waxa weeyaan haddaa ku shukri naqdaan wixii aan nimcaydi siiyey de haddii kulaylku qaybo ka mida nimcayu idinku yahay waa dee idinkaa ka warrami doona kolley timirta iyo waxaas isagay ku bislaataa meelaha timirtu ka baxdo laakiin aayaddu waxay sheegaysaa uun haddii nicmooyinka alla idin siiyaa ku mahadisaan ilaahay inuu nicmooyinka idin siyaadin doono wallah aqoon-yahanku aqoon iyo yahan baa la ysku daray qof aqoon oo dhan yahani ma jiro isagu qof kastoo bini aadamina waa aqoon yahan inbuu yaqaanaa qofba inbuu yaqaanaa marka hadduu leeyahay de scolar baan ahay erayada reer galbeedku waxaad moodaa inay ka kooban yihiin kan ballaadhana innagu aynu samaysanay inagu kan cusube la sameeyey aqoon-yahanka la yidhaahda ee tarjamada soomaaliga waa eray aada u ballaadhan aqoon oo dhan inuu yahan yahay buu sheeganaya qofku laakiin qofku waa scholar waa qof waxa uu bartay yaqaana laakiin wax kale ma yaqaano waxa kale wuxuu ka yaqaanaa inta rajulka caamada suuqa jooga u ka yaqaanada maalan geela intaad ka taqaanaa inta un qofka berberes jooga ka yaqaano maad ka maqaashay soo geeljiru isagaa kaa aqoon yahansan markay geel timaado isagaa yaqaana geela iyo sida loo dhaqayo sida loo maalayo sida loo xergeeyo iyo sida loo hagaajiyo isagaa kaa yaqaana idan aadanaha qof waliba waxbuu yahan yahay waxbuu yaqaanaa laakiin fieldkiisuu yaqaanaa markaa de hadduu fieldkiisa uu si fiican marka hore u sugay aanu de ka mid ahayn kuwii boqolkiiba kontonka kusoo baasay dee waynu odhanaynaa fieldkiisaasi uu ku yahay aqoon yahan laakiin tan ballaadhana la iska sheegta maaha yani waxaad moodaa in la rabo dadka in lagu afjabsado shahaadadahan yar jaamacadka laga qaato oo nin wax yaroo kooban soo bartay uu dadka isaga dhigo wax walba inuu yahye oo wax walba isagoo ka jawaabayo o la ydhaha waa aqoon war aqoonyahan intaasaad ku tahy intaa yara aad meesha ka baratay iyo wixii la halmaalaad ku tahy ama nolosha kale dadkaad kala simantay nolosha inteeda kale ugama aqoon badnid dadka wallahu aclam sideen isaga duwan karaa xanuunka loo yaqaano stuska xanuunka istuska ahi culamadu waxay dhaheen dawooyinkiisa waxaa ka ah kow ilaahay oo la bariyo marka koowaad waa laba marka labaad hawaabka alloo aad yaqiinsatay inuu ka weynyeyn kara ad dadka ka sugayso dadka maxaad ka rabtaa inay ku ammaanaan soo maaha in fowqa sabca samaawaat lagaa sheego iyo in afar kula midoo madmadoowu ku sheegta kee roon halka halkaad rabtaa in lagaa sheego ilaahay subxaana wa tacaala kuwa aabuda ee isaga ku dhodhow ee u cibaadaysta min fowqi sabci samaawaat buu sheega bale nebigu wuxuu tilmaamaya jibriil buu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa hebel waan jeclaadee jeclow jibriilla ahlu samaawaat buu la wuxuu idhaha hebel allaa jeclaadee jeclaada dabeetana kuwa dhulka ayaa loo soo daadejiyaa fajacala fii quluubihim almaxaba dadka alla jeclaysiiyaa haddaad markaa xataa aad ku xisaabtamayso sheeg sheega war in xagga rabbi lagaa sheeg sheegaaba ka weyn in xagga bini aadamka lagaa sheeg sheego waa midda labaad ama saddexaad baan idhaahnana khabii'a yeelo acmaal aada qarsato oo aan cidi kula ogeyn walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam si gurigiisa jiifa buu eegay inay caaisho hurdo caaishana waxay isaga dhigtay sidiiyo wax hurda dabeetana nebigu intuu kabihiisa qaatay buu ayar iska baxay caashana warkii dumarkuunbaa madaxeeda ka guuxo waxays tihi wallahi wakaa guureeye guryihii kala qabtay iyana kabahay ka daba qaadata nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu socday siduu socdo xabaalaha tegey dabeetana xabaaluhuu soo duceeyey aakhiru xasuusanaya innaga halka hurdadu inoo macaantay ee salaada subax marka lagu adimo aada leedahay cabaar baa si yaro jiifiye horta qaamadan ka gaari doonaye faatixada dambaan wadaadku qiraa'o dheeriye markuu bartanka marayaan soo kici doonaa u leedahay maamed sakda dhexeta kaco ayuu xabaalaha tegayay qofka xabaalaha isdul taagaana waa maxay waa haadimu ladaat buu xasuusanaya geeri iyo godka kuu dambeeya maxaad adduun istusin halkanaa kuu dambayseen dabeetana nebigu markuu is soo noqo ayay caayisha aragta way soo hor carartay nebiguna soo daba tallaaba dheereeyey iyana inan yar bay xoog bay u carartay dabeetana gurigiibuu ka soo dabagalay iyadoo isduuduubtay laakiin de waa qof ordaya hinraagaysa maxaa laabtu kula karaysaa buu weydiiyey caaisha markaa maxaad la hinraagaysaa adigu runta iska sheegtay markaasi oo way u sheegtay nebiga alay slam yani xadiidka intaa caaisha uma soconno waxaan u soconnaa inta nebiga oo ah saqar dhexe inuu kacayey oo uu kacayay inuu xabaalo tago ilaahay xasuusto aakhiro iyo wax dambeeya xasuusto muslimiinta halkaa ku jirta ee camalkoodii xidhmay uu u soo duceeyo idan khabia ah, nebigu wuxuu tilmaamay qof sadaqa intuu la guureeyey saqa dhexe gabadh dumarka xunxuno gacanta ka saaray oo sibxii la yidhi gabadha xumayd ee heblaaye ahayd midunba xalay lacag kula kufay dabeetana wuxuu isidhi mala taasi waa kaa yaro rabshoontay haddana habeenkii dambu la guureeyo tuug caanoo la yaqaanay unbuu gacanta ka saara subaxuunbaa magaalada waxay yidhaahdeen waar tuuggii hebel ahaa xalay midunbaa u dhiibay waa la guureeyey haddana markii dambe wuxuu gacanta ka saaray magaaladaba taajirkeedii kii u xoolo badnaa dabeetana waxaa loo sheegay in laga aqbalay ducaa maxaa la yidhahdaa cibaadadiisaasi uu qarsanayey lacallaha kuwanna inay u noqoto wax ay dembigaba kaga dhowrsadaan waxaan uga jeednaa markaas ninkani waxbuu bixinayey haddana wuxuu rabay inaan la ogaanin isagoo wax bixinaya ayuu haddana wuxuu rabay wuxuu bixinaya inaan la ogaanin saa daraaddeed buu la guuraynayey marka culammadu waxay idhaahdaan waxyaabaha daweeye riyaaga waxaa ka mida ah inaad khabii'a yeelato acmaal saalix oo aada qarsato oo aan cidina kula ogeyn waa sababta loo yidhaahdo marka faralka laga yimaado salaad la tukado dee salaatuleilka u fadli badan baa la tilmaamaa bacd almaktuuba waayo salaatuleilka waa midaan cidnaba ku arkaynin raggii waaweynaayo culammadaana qaar baa laga sheegayey gurigiisa weligii lagama ogaan inuu salaad tukadayen kala toona islaantu intay soo jeedo weligood may tukan jirin ba way iska eegi jireen markay gamaado inuu ilaahay la keliyeysto nebiguna waa kii tilmaamay toddobada aakhiro inuu ka mid yahay man dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah mid ilaahay isagoo keli xasuustay oo dabeetana ilmeeyey marka waxaan leenahay riyaagu waa xanuun xun laakiin waxaa lagu daweeyaa tawxiidkaagaa si oad khaalis ka dhigato rabbiga iyo hawaabkiisa o aad yaqiinsato xagga rabbi in lagaa sheeg sheego aad garato inay ka weyn tahay xagga bini aadamka intaad qarsan karto mar haddaad xanuunkaba qabto aada qarsato oo toddobadii waxaa ka ahaa mid aan gacantiisa bidixogaanin waxay bixiso maxay gacantiisa midig yacni waxa weeyaan waa nimaan xisaabin markuu wax bixinayo daad markaad bixisaba intaad soo saarto dolarka reebda isagee kunka ama shanta boqol ka dhiib iyo haddaad intaad jeebkuun gacanta geliso aada dhiibto dee ta bidixma oga ta midig waxay bixisay haddaad uun qofka gacanta u geliso u dhiibto haddaad see uun dee tiriso insha allah iyana sadaqa way noqone laakiin dee tan lama nooca wallahu aclam aada buu mahadsan yahay sheekhu su-aasha kalena waa su-aal xidhiirlila dersiga wuxuu leeyahay saa-iilkani sheekh waxaad ka warantay xanuunada qalbiga ku dhaca iyo bukaankiisa laakiin sidaan ku ogaan karaa aniga qalbigaygu inuu xanuunsan yahay sidaan isaga daweeye maqaayiistii uu qur-aanku ina siiyey unbaad ku qiimayn doontaa salaadu ma kula macaantahay cibaadaadku ma kula macaan yihiin macasidu ma kula foolxuntay qalbigaagu marka xaqa la sheego saxaabadii maxay isku qiimaynayeen xadiidkii naafaqa xandale muxuu sheegayey saxaabigii gurigiisa tegey ee intuu gurigiisa joogay arkay inuu inaanu la mid ahayn markii uu nebiga la joogay ee abibakar u yimi ee uu yidhi xandalow iska waran wuxuu ku yidhi naafaqa xandala xandale wuu munaafaqoobay war waxaad ku hadlaysaa faalxune maxaa jiro wuxuu u sheegay markuu nebiga la joogo siduu wacdiga ugu muraaqooday iyo qalbigiisu u soo jeedo iyo markuu gurigii tago siduu waxu ilaabaa inaanay isku mid ahayn dabeetana abibakar wuxuu hi taa annaba nagu wada dhacdaa inawadi dabeetana nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam nebiga qadiyadii loo sheegay marka ay la joogtaan sidaa tiin haddaan mar walba ahaan lahayd buu nebigu ku yidhi malaa'igtaaba wadooyinka iyo furshaanta korkooda idinku salaami lahayd laakiin saaca wa saaca saaca wa saaca soomaalida barhba ka dhigatay saaca fii suuqa la gala iyo saacada masaajidka la gala aha ee waa saacad aad rabbi gaar isku noqotaan oo cibaadadaadu kor noqoto oo aad iimaankaaga xisaabiso iyo maanta maxaan sameeyey maanta acmaashaan qabtay maxaa khayr aha maxaa shar ahaa iyo saacadooda wixii mubaaxa ahaa iyo xalaashaadii iyo cunnadaadii iyo reerkaagii iyo wixii alla kuu baneeyey xilku kaa saara aad ka shaqaysato idan qalbigaagu inuu buko iyo inaanu bukin qur-aankunku eeg acmaasha qur-aanku ammaanay adiga agtaada maxay ka tahy acmaashuu si agtaada maxay ka tahy shubahaadku ma ku raadeeyaan marka waxoogaa laysugu kaa soo toostoosiyaba ma kula macaanaataa mise qur iyo dhegaysigiisaa kula macaan waxaasoo dhamme waa waxaad ku qiimayn karto miyaad bogtaa mise waad caafimaad qabtaa dee adduunna waad joogtaayoo ogsoono oo laystayn maayo kolba dhan loo ciirciirayaaye isku day xaqa xagga inaad xagga xaqa in badan inaad u ciirto wallah